alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wausalli wausalimu cla nabiyihi اlkariim muxamed bni cabdillaah khaatami alanbiyaa'i walmursaliin wacla aalihi waasxaabih waaswaajihi اdaahiraat ummahaati اlmu'miniin wcala ataabiciina lahum biixsaanin ila ywm اddiin allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilaahi calaa kulli xaal aayadda labayo afartan baynu ka bilaabaynaa ka mida suuradda la yidhaahdo suuratu tawba waxaynu soo xusnay habeenkii dhowey suuradda qaybaha hore inay ka soo warameen gaalkii gaalnimada caddaystay haddii uu yahay mushriga kii loo yaqaanay mushrig ee aan kitaab lahayn sanamka caabudaya iyo kii kale isaga laftiisu cidaan ilaahay haynunbuu caabudayaae kitaabka sheeganayay sida yuhuud iyo kiristanka suuradda intan dambe oo la odhan kara saddex meelooda laba weeye suuradda waayo boqoliyo sagaaliyo labaatan aayadood weeye suuraddu dee koob iyo afartankaa hore mooyaane inta kale waxay ka hadlaysaa munaafiqiinta way jiraan meelmeel ilaahay uu soo dhexgelinayo tacliiqaadka qaarkood iyo dadka muminiinta ah uu ka warramayo laakiin sideeda badan intan dambe waxay aada uga warramaysaa u dhigdhigaysaa oo <clears throat> aada u saafaysa arrimahooda muuqaal cajiibana ay ka bixinaysaa nimanka loo yaqaano munaafiqiinta arrintaasi waxay ku tusaysaa munaafiqu gaalka caadiga ah ee gaalnimada caddaystay ka khatar badan yahay ayay kutusaysaa waayo shayga haddii warkiisa la badiyo iftiimintiisa iyo faahfaahintiisa waxaa la doonaya inaad ka qanacdo oo xaqiiqadiisa aad hesho oo macnaha waxaad moodaysa waxaan ahayn baa meesha ku jiraee ka fiirso weeye almunaafiq munaafiq waxa weeye man yudhiru alkhayr wa yubtinu shar waa qof muujisanaya wax dadka iyo diintiiyo dalka u wanaagsan laakiin balaaya ku liqaansanta waxbaa ku hilan shar buu qabsanayaa waxaan diintana u fiicnayn dadka muslimiinta aana u fiicnayn dabcan shaygu haddaanu diinba u fiicnayn dadka uma fiicna taasaa muhiima inaad fahamtaba hadee lagu idhaado waxaasi diinta kuma wanaagsanaa dalka iyo dadka iyo duunyada midna uma wanaagsanaa ila ilaahay baa diinta maslaxadda addoomaha u keenay mar labaad waxaa la odhan karaa qofka munaafiqa ahi waxa weeye man laa yasbir man laa yasmud cala alxaq walaa yasbir fii muwaajahati alacdaa man laa yasbir cala alxaq waa qof aan xaqa xejisan karayn oo aan ku sabri karayn oo qofka muuminka ahi lahu sumuudu cala alxaq wasabru fii muwaajahati alacdaa wuxuu leeyahy qofka muuminka ahi xaqa ilaahay uu siiyo ku galladayna wuu xejisanayaa cadduu calayha binawaajid duufaanno iyo dabaylo kasta iyo digdig kastaaba ha jiidhee wayasbir fii muwaajahati alcadaa cadowga inuu waajahana ila weerar baa laysku haya xaqa laftiisaaba lagu haystaabe taa inuu cadowga waajahana waa kari karaya qofka muuminka kani laakiin munaafiqu labadaasuu kari kari waay xaqiina uu xejisan kari waaye kii xaqa ku haystayna wuu u badheeri kari waay dabeetana xaaladiisii waxay noqotay sidii bahalkii gabal dayaha la odhan jiray islaaw laba boglayn jiray qoraxda xaggan iyo xaggan iyo xaggan dhan walba ihi wey dhan walba waan ahay ayay arrinkiisii ku dambeeyey si kale haddii loo dhigo waa qof fulaya oo shakhsiyadiisa muujin kari waayey wixii uu qabi lahaana caddaysan kari waayo wey munaafiqa tilmaamaha ayaynu ka bixin karaynaa iyadoo nifaaqa ama munaafiqnimaduna culammada caqiidadu ama nusuusta sharcigaaba marka laga laba qaybood oga qaybsamayso nifaaq camali wa nifaaq caqadi nifaaq xagga caqiidada ah oo qofku marka waa kuwan aayaadku ay ka warramayaan munaafiqiinta aayaadkan ay ka warramayaan suuratu tawba weeye waa qof gaalnimo qarsanaya islaamnimona muujisanaya nifaaqa camaliga ahina qofkii waa mu'min laakiin waxa liita suluukiisii iyo dhaqankiisii baa liita akhlaaqdiisii waa been buu sheegayaa dooda marka uu doodayaabuu dee baatil ku doodayaa waa taa aayaadku ballantiibuu ka baxayaa sida intaa afarta arimooda xadiidku uu sifaynayo aayatulmunaafiqi alaaa aw arbaca kaa wey labaduba waa laba cuduroo dee midina ka weynunbuu kugu darayaa ka weynna waa kan aayaadku ay ka warramayaan marka sidaasibaa munaafiqa xaalkiisuu noqday tilmaantaana waa laga bixin karayaa had walbana waa joogayaaoo wakhtigii rasuulka sala allahu calayhi wasallam munaafiqiintani way joogeen laakiin aayaadku magacyaashoodii nooma sheegayaan waxay sheegayaan muwaasafaadkii munaafiqiinta iyo tilmaamahoodii ayaa aayaadku aayaadka waxaynu arkaynaa muwaasafaadkii iyo tilmaamihii munaafiqiinta ay banka soo dhigayaan macnaheed waxa weeye haddii munaafiqa laga hadlayaa kaasoo keliya uu yahay waa la tirin lahaa hebel waxaasuu yeelay hebel waxaasuu yeelay hebel waxaasuu yeelay laakiin waxaa tilmaantoodan loo bixinayaa dhaqanka noocani ama cudurka noocani cidduu ku dhacaabaa munaafiqa intanoo dhan sifadoodu waa ta oo waa ta oo waa ta oo waata cudurkaas cidduu ku dhaco munaafiq ugu soo hagaaga liiska munaafiqiintu iskaga qoran yahay kol haddii maanta lagu arko beri lagu arko saadama lagu arko lagu ogaado lagu yaqaano liiskaasaa lagu qoraya waxaa ilaahay inoogu sheegayaa innagu inaynaan qaadin cudurkan ka qabana inaynu ka feejignaano ila bukaan khatare waaya munaafiqu wuxuu gaalka caadigaa ah kaga duwan yahay si aanu u saamaynaynin gaalka caadiga ahay dadka ama aanu u waswaasin karayn oo aanu wax ugu sheegi karayn buu isagu ugu sheegaya leanna waa qof isaga dhigaya inuu walaalkii oo islaam ahoo la mida yahay marka adiga iyo idinka ma odhanaya innaga buu leeyahay innaga karaynu nahay oo sidanaynu oo sidanaa layna yeelay inuu isku liis yihiin ayuu sheegayaa laakiin idinka ma odhanaya dee marka farqigaasaa jira fitnadiisaa badan sida aayaadka aynu ku arki doonno waxa muuqaalkii iyo tilmaantii uu lahaa halkan ilaahay uu ka bilaabaya dagaalkii sanadii sagaalaad uu nebi maxamed qaaday calayhi salaatu wasalaam ee la odhan jiray ghaswatu tabuuk dagaalkii tabuuk ayaa muuqaalkiisii iyo dad siduu u kala baxay ayaa aayaadkan laga bilaaba ilaa xagga dambe ay aad iyo aad u saafayaan sidaa daraaddeed inaynu wax yar ka dulmarno qisada ah ghaswatu tabuuk waxa ay faa-iide ka tahay in aada loo fahmo tilmaamaha ay bixinayaan nusuustu iyo qaybaha dadka ay u qaybinayaan aayaadku tabuuk dee sida la ogsoonyah waa iminka sacuudiga waqooyigiisa qaybta urdun xigta berigaa reer yurub baa haystay ninkii hiraqle la odhan jiray meliku ruum nimankii romanka la odhan jiray baa berigaa haystay wakhtiga uu dagaalkani dhacay waxa uu ahaa wakhti kaliila oo abaar ah oo haynta dadka iyo duruuf ay iska liidato duruuftoodu ay adag tahay ayaa uu ku soo beegmay dagaalkaas kaliishuna had iyo jeer dadka raacatada iyo baadiyaha dee waabay kusii adagtay in soomaaliya maahmaho deegaankeennana wuxuu ihi tan kaliilunbaa la rogi buu she wuxuu arkay iyadoo xoolaha iyo dhibaatada ugu badani kaliilun dhacayso waaya dagaalkaa isaga muuqaalkiisa waxa aad ka fahmi karaysaa dadku iyo sida ay in badan oo ka midihii u hakadeen aayaadkaynu kusoo arkayna yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum unfiruu fii sabiili illaahi ihaaqaltum ila alard waa sidee soo idinkan dhulkii qabsaday qodimaaba la moodaa inay dhulka idin haystaan maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahu min alacraab an yatakhallafuu can rasuuli illaah uma haboona reer madiine iyo reer miyiga toona inay rasuulka kadib maraan ha kadib marina marka waa kicinaya abaabul lagu samaynayo dadka duruuftu adkay daraaddeed sababta had iyo jeer dagaalkan keentay wuxuu nabigu maqlay calayhi salaatu wasalaam ilaa macluumaadka aad buu ururin jiray rasuulku ma ahay nin wadaadoo un iska fadhiya ee waxau ahaa milatari siyaasiya ilaahayna usoo diray ummadda badbaadinteeda intuu ahaa mucalimulbashar iyo rasuul iyo isagoo sifooyinkaas sifooyinkaasoo dhan wada marka macluumaadka aad buu ururin jiray gaal iyo islaambu macluumaadka waa ka ururin jiray wuxuu maqlay nimankii reer ruum ee yurub iyo carabtii mutanasirada ahayd ee kristanka noqotay lakhmi iyo judaam iyo qabaa'ilkii magacyaashaa lahaa ee waqooyiga deganaa xijaas inay isa soo diyaarinayaan oo ay leeyihiin maxamedan madiine ugu tagno rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoo dabcan fasax ilaahay ama rabi uu wato isaguna waxa uu doonay xarbulistibaaq inuu kala horeeyo oo cadow aad og tahay inuu isa soo abaabulayo inaad halkiisa ku sugto waxa ka fiican inaad weerarto waxaa la yidhaahdaa axsanu difaac alhujuum difaaca waxa ugu wanaagsanay waa inaad qofka hujuumto oo aad kala horayso xataa qowlka iyo ficilkaba qowlka laftiisa haddaa cid xiwaar iyo dood leedihiin oo isagu wax kugu sheego inaad adigu wixii uu kugu sheegay istabri'a ka samaysood iska difaacdo waxa ka tayaroon inaad isaga weerarto oo wixii uu kugu sheegay waxaan ahaynoo kaleu isagu leeyahay aad faallaysood sheegto sidaasuu ku aamusi karaya laakiin haddii aad difaacuu gasho kii uu kugu sheegay unaad ka hadasho wuu kula soo kacaya tanna waa sidaasoo kale wuxuu diyaariyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam col fara badan oo la odhan karo kii maka weeraray ayuu saddex laabkii noqon karaa sida kacbu bnu maalik xadiidkiisa uu ku tilmaamayo col sodomeeye kun oo mujaahid meelahaas oo kii ugu badnaayuu nebigu diyaariye ah ayaa uu diyaariyey saasuu ku socodaalay tacbiya caama buu sameeyey aayaadkii soo degaya wakhtigaasi abaabul badan baa ilahay uu ku sameeyey saa aynu ku arkayna aayaddaa hore infiruu khifaafan wa hiqoola idinkoo culusiyo idinkoo fududba baxa wuxuu nebigu ururiyey xoolo oo taakulaynta dadka muslimiintaa ah buu ka ururiyey fa tasaabaqa saalixuun dadkii waa wanaagsanaa tartan bay u galeen waxbixinta abuubakar baa xoolihiisii oo dhan keenay cumar binu khadaab baa xoolaha kala barh keenay cuhmaan binu cafaan baa kun diinaar oo dahaba iyo kun awr oo heeriyeysan buu soo joojiyey kun awr dee waa dareemi karaysa lacagta iminka ay joogaan kun awr oo gaadiid oo la isticmaali karo haddii intaa lagu dhufto dee waxay noqonaysaa cadad caqligaagu aad iyo aad ugu cuslaanaya iyo kunkaa diinaar waa wakhtigu rasuulku u duceeyey calayhi salaatu wasalaam cuhmaan ibnu cafaan ciddii markaa wax ku adkaadaanba kaana yujahizu isagaa loo dirayo bal cuhmaan soo mar isagaa markaa soo diyaarinaya qofkii u baahda in gaadiid la siiyo waayahay hunaaka ictidaarun kaadib marka dadkii way qaybsameen sida aayaadka aynu ku arki doonno qayb ictadaruu kadiban bilkadib qaarkood been bay ku cadurdaarteen waa munaafiqiintii weeye waxaa ka mid ahaa ninka aayaadkan usoo horeeya ay tilmaami doonaan jadubnu qays lo odhan jiray fulaynimadii ayaa meel kale ula kacday wuxuu leeyahay rasuul allow dumarkan ku yara ibtilaysnahaye meeshaana waxaa la sheegay reer yurubka dumarkoodu inay qurux badan yihiine balse aanaan isugu dhicin waxa wanaagsan inaad dagaalka iga fasaxdo <laughs> waay waa munaafiq cudurdaaranaya aayaddana ilaahay uu ku fashiliyey waxaa ehm, kale isaguna soo baxay ictidaarun marduud cudurdaarasho dadka qaarkood ay soo jeediyeenoo lagu radiyey oo lagu diiday wa almucadiruuna min alacraabi liyu'dana lahum waqacda aladiina kadabuu allaha warasuulah sayusiibu aladiina kafaruu minhum cadaabun aliim wakadalik qaybta saddexaad dadka waxa ay ahayd ee hadhay takhallufun min hayri shak dadka qaarkood oo hadhay oo habsaamay laakiin arintaasi shaki iyo munaafiqnimo kamay ahayne shayddaanoo dabada qabtay iyo duruuftaoo ku yara adkaatay unbay ahayd simbirraxo ka dhacbay ahayd sida aynu arkayno wa murjawna liamri illaah wacala cala halaaati aladiina khullifuu kacbu bnu maalik ilaal bnu umaya maraaratu bnu rabiic saddexdaa nin iyagu dad muuminiinoo wanaagsan bay ahaayeen ilaahayna markii dambe ka toobad aqbalay arrinkooda xagga dambe inugu tegi doonaa iyaguna way hadheen laakiin shaki kamay ahayn qaybta afraad aayaadka aynu ku adki doono ee markaa iyaguna habsaamay waxaan albakaa'uun dad ka xumaa inay ka hadheen jihaadka duruuftuna ay u saamixi weyday ama adduun waaye ay kaga qayb galaan waxay ahaayeen toddoba nin oo dadka iimaanka iyo islaamnimada wanaagsan leh ah bay ahaayeen markaa ilaahay waa ku xusay laftooda suuradda laysa cala alducafaai walaa cala almardaa walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xaraj idaa nasaxuu lilaahi rasuulih maa cala almuxsiniina min sabiil wallaahu gafuurun raxiim dadka naafada ah macnaha ama boos ha la yidhaahda ee cudurdaarka leh ee kuwa indhahala iyo cagoolayaasha iyo kuwa aan dagaalami karayn cudurdaar bay haystaan iyagu dembi ma saarna kaadhiday dagaalka ka hadheen iyo kuwa aan helaynin inay wax ku bixiyaan macnaha ka reebtay duruuf dhaqaale laakiin shardi buu ilaahay ku xidha oo iyaga lafdigoodu idaa nasaxuu lilaahi wa rasuuli marka ay rabbi iyo rasuul taageerayaalu yihiin arrintiise waa muhiim ha ka hadheen dagaalkiiyo cudurdaar ha yeesheen laakiin waxa ay dadka muslimiinta ee wanaagsan liiskooda ku tirsanaanayeen markay taageerayaal yihiin ee eh, hadday nashuushad iyo afuufayaan war liita sida munaafiqiinta oo aanay taageerayaasha rabbi iyo rasuul ku jirin eedaysanayaal weeye qaydkaas ayagana loo xidhay waxa ilaahay uu sii raaciyay walaa cala aladiina idaa maa atowka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calay tawallow acyunuhum tafiidu min addamc xasanan anlaa yajiduu maa yunfiquun dembi ma saarna kuwa kuu yimi iyagoo doonaya gaadiid ay fuulaan gaadiid nasiibay ku idhahdeen markaasaa tiri waxaan gaadiidoon idinku qaada ma waad ka cudurdaarad dabeetana iyaga oo ka xun oo ilmaynaya dagaalka ay ka hadheen iyo jihaadka ayay dib u laabteen intaasoo qaybood baa ilaahay uu qaybiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine wuxuu reebay caliy bnu abi aalib oo uu yihi macnaha ehelkiisa iyo inuu ka madax noqdo cali aad buu uga xuma raggaa ka ilmaynayay buu ka mid ahaa wuxuuhi ma meeshan baad igu reebaysa raggaan ku daydaaba aanu jirinba markaa dee waqtiga la maqnaanayaa maadaamuu dheeryahay halkan laftigeeda waxbaa ku iman karee cid milatari ahaan iyo difaac ahaan maamusha ayuu doonayaa markaa rasuulku sala allahu caleyhi wasalam marka cali isagoo aada uga xubu nabigu qanciyo wuxuuhi miyaanad raalli ka ahayn halkuu haaruun muuse ugu jira inaad ii gasho nebi uunbaanad ahayne eh ilaan rahaarunba waa kii wakiilka ka noqday reer banu israa'iil uga noqday nebi muuse markuu anbabaxayay ee waa ku raalli baan haybu qaybta kale waxaan almuthabituun kuwa dadka dib u reebayay oo sida shaydaanka dib u halqafayo reebayay wa qaaluu laa tanfiruu fi lxar qul naaru jahannama ashaddu xaraa low kaanuu yafqahuun dadka waxay ku lahayn iska jooga meesha waa kaliil waana kulayl laa tanfiruu fi lxar war kulaylka ha u bixina war meeshan saxraaga ah xaraaradu intaasoo digrii marayso haddaad baxdaan waydin surmiy haraadba idinu wada dhiman war iska jooga ilaahay baa wuxuu idhi naarta jahaname ee loo diyaariyey kuwa ayaa ka kulayl badan hadday wax fahmayaan naarta lagaga baxsanaya jihaadka iyo camalka saalixee la samaynaya lagaga nabadgelayo ayaa ka daran kulaylka imaka waa qaaciide laga duulaya weeye dhib kasta iyo mashaqo kasta oo cibaadadu ay leedahay waxaad ku xamilaysaa hadday qabow tahay iyo hadday kulayl tahayba waxa ka dambeeya ee ay kaa furanayso hunaak mutadaarikuun niman iyaguna istabaqabateeyey baa jira ha hadheene abudar abu khayfama raggaasaa ka mid ahaa isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa colkiigu degay oo tabuuk jooga ayaa ninbaa soo bidhaamay markaasaa le halkaa nin baa soo socda soo hiraya wuxuu ihi kun abaa khayama ilaahaydankii waxaad noqon doontaa abuu khayame ninka la dha wuu yimidba misaba isagiiba wuu jeclaystay nebigu caleyhi salaatu wasalaam waayo wuxuu kala yaqaana raggiisa ragga goobtan wax ka tari lahaa ee maqan wutabaya waa kii lahaa warkacbu bnu maalik mee isaguna cod sodomeeye kun ku dhow buu nin tabaya leanna dadku xafidsan yahy rasuulku sala allahu caleyhi wasalam isagiiba qaa'iduljeesh warkacab mee waa tii layidhi waa hadhay ninba faalla uu ka bixiyeyda markuu dhexda sii socdo ayaa layidhi nin baa hadhay halkaasoo gaadiidkiisii gaabiyey neefkuu fuushanaa iskaga kaalaya buuri haddii uu khayr leeyahay wuu ina soo gaadhi hadduu bilaa khayr leeyahayna habaa inaga hadhaba maxaynu ku falibaa nin khayrli meeshan ka hadhi maayo ninkii wuxuu noqday abudar buu noqday asxaabigii la odhan jiray mujaahidka ahaa abudaraw hashiisii baa noqotay mid cayiba mid gaabisa oon soconaynin ayay noqotay garqaar lahayn dabeedna intuu alaabtiisii ka qaatay ayuu hashii ka dhaqaajiyey hasha nabigii kaa reebtay maxaad ku falay buuri intii yare anfacaysay alaabta intuu degta u rito xambaarta ayuu dhaqaajiyey meel dhexe markuu nebigu sii dhow yahay ayaa lay ninbaa soo hiraya haddana oo soo socda kolkaasuuhi kun abaadar abudar noqo markuu soo dhawaaday abudar buu noqday waa kii dabeetana lahaa abudar haada yamshi waxiidan aw yaxyaa waxiidan wayamuutu waxiidan wayubcatu waxiidan abudar waxa uu noolaanayaa isaga oo keli ah waxa uu dhimanayaa isagoo keli ah waxaa la soo saari doonaa isagoo keli ah arrintii sidiiba u dhacday waqhti dambeoo khulafadu ay maaragtay madax ahaayeen ayaa meel rabada laydhaa barigaasa ayuu meel cidlaa isagoo jooga ayuu ku dhintay meel dariiqa nin wuxuu ahaa iska jecel gooni socodka waa sababtuu nebigu ugala talinaya inaanu maamulka gelin oo kii waan ku jeclahay waxba maamul ha gelin iyo xoolaha agoontana ha ka talin wuxuu diidi jirayba wax in la urursado adduunyo badan iyo waxaa la isku mashquuliyo dadka ka ay isdiidaan gaar buu uga bixi jiro waxaan dadkan faraha badan isku ururaya iyo ma jeclayn meel gooniyabu iska deganaan jira marka isagoo meel cidla ah ku nool oo ay xaaskiisii iyo mid shaqaalay un la joogaan ayaa naftu ay qabatay dabeetana uu dardaarmo wuxuu ihi waxa ay dariiqa dariiqa igeeya waxaana tidhaahdaan waa abudar saaxibu rasuulillaah dadka safarada meesha maraya sidii baa markii dabeed uu dhintay baa ay soo hagaajiyeen labadii qof jinaasadiisiiyo naxash bay kusoo qaadeenoo dariiqii bay dhigeen qolyii bariga ka imanaya xaggaa iyo ciraaq ayaa soo maray isagoo dariiqi yaalla walaasay sheegeeno waxay dhahan waa abudar saaxibu rasuulillaah cabdullaahi ibnu mascuud baa markaa goobta marayay oo laba socday nasiib wanaag colka halkaa marayay kolkaasuu xadiidkan xusuustay maalinta tabuuk oo uu sheego sidii baa lagu aasay dadku qaybahaasay lahaayeen waaya nabiga calayhi salaatu wasalaam mucjisaadkiisi way dhex socdaan oo colka halkaa maraya waxaa kolba ka soo horbaxaya intaasoo mucjiso oo la yaab leh oo nebi maxamed ay ka arkayaan calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahaa mucjisaadka markii la marayay meeshii laga halaagay reer hamuud oo waqooyiga ah intaan tabuuk la gaadhin ayaa wuxuu idhi nimankaa meeshaa laga halaagay reer hamuud ceelashii ay ka cabi jireen ha ka cabbina si aanu idinku dhicin balaayadii ku dhacday ka murugoodo ka xumaada ila kama aamin idin weligiibaan asxaab ahaada oo ha ka aamin noqonina balaayada ku dhacday nimankaa haddii biyihii aa ka soo dhaansateen wax ku samaysateenna iska daadiya kolkaa qoo xogaaba dadka qaarkood qooshiiy waxbay ku samaysteenoo kolkaasuu nabigu uhi gaadiidka udhiga oo maarata gaadiidka raashin uga dhiga waxaa kaluu raaciyey ogeysiiska la odhanaya caawa iyo cidibixin caawa iyo meesha difaaca ay kaga jirta cidi ka bixin ilaa qof wehelhaysta mooyaane qofka baxayaa saaxiibkii ha la socdo dadku had iyo jeer qeybba hadalku shanshubka ugu dhacayn hore u fahmine labaa iska baxay laba nin midi meel dhexe marka uu socdaabaa jimbaa cunaha ku dhegay kadibna wuu suuxay dhanbuu u dhacay oo meeshii isagoo jiifaa lasoo qaaday nebigaa loo sheegay wuxuuhi war sawti aaniyaan la bixin ogeysiiska bixiyey wuu u duceeyey qur-aan buu ku akhriyey ilaahay waa caafiyey nin labaad baa isaguna baxay dabayl baa dhufatay markaa isagana waxay ku tuurtay buuro aada u fogoo qabiilada dayi la odhan jiray meel ay degi jireen ninkii wakhti dambe ayay reer dayi keeneen madiina intuu colkii sidii kaga tegey ilaahayna ka badbaadiyey inuu meeshaa ku dhinto wakhti dambea la keenay oo madiina uu kuga soo noqday nebigu caleyhi salaatu wasalaam mucjisada kale dhacday waxay ahayd neefka gaadiidkiisii baa lumay wakhti wakhtiyada ka mid a ah ayaa la waayay hashii uu fuushanaa warban hashii hala baadi doona buuri nin munaafiqoo meesha marayay baa bal wuxuu inoo sheegayaa xadiiskii iyo qur-aankii cirka ka soo degayay in lagu akhriyayo hashiisii meel ay martayna garan maayo bal munaafiqae munaafiqiintu had iyo jeer fursadaha ayay ka faa'iidaystaan si ay wax ugu faa'iideeyaan si ay ummadda ugu ifsaadiyaan bal hasha muu shoogay buuhi horta waxaan kalau sheegayaaba ha dambeeyaane nabiga caleyhi salaatu wasalaam arrinkiibaa ilaahay ogeysiiyey ninka munaafiqii nin uu la socday oo ay isku gaadiid ahaayeen ayuu u sheego wuxuuhi hebelow ninkii guriga kaaga dambeeya meeshii fadhiya caynkaasuu yidhi marka waxaad u sheegtaa warkiisii ilaahay isoo gaadhsiiyey waxa labaada asxaabta ogeysiiya hashii waxay joogtaa kaynta halkaa iyo halkaa iyo halkaa marka hogaankii ayaa waxa u qabsada geed baa u qabsaday hogaankii saasay dabeedna colka iminka gaadiidkii kale kaga hadhay halkaha laga soo kaxeeyo labadii arimood waa fashiliyey nabigu caleyhi salaatu wasalaam ama tanna wuu sheegay taa cadowgana waa fashiliyey mucjisada saddexaad waxay ahayd madarkii madar la-aan ama haraad dadkii ku dhacay nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu baryay markii ducada uu dhammeeyeyba daruurtiiba ise soo taagtay kolkaasaa dad iyo xoolaba ay cabeen lagu maydhay lagu weysaystay way badnaayeen mucjisaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam khudbad buu nebigu u jeediyey markii uu halkaa degay tabuuk khudbadaa dhan walba uu kaga hadlay khudbad shabahaysa oo u egay tii xajatul wadaac oo kale ayuu ummadda u jeediyey oo aan ka hadlaynin jihaadka keliya taasoo tilmaamaysa dee in awooddii islaamku ay horumartay dadka muslimiintiina ay noqdeen dowlad u baahan dhan iyo wax fara badan oo ay u baahan yihiin in loo sheego oo lagu jiheeyo axdaafta iyo dhacdooyinka suuraddani ay ka waramaysa ee wakhtigaa dagaalkaa dhacay waxaa ka mid ahaa markuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam socdaalka ku jiray labiyo toban munaafiqiinta ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen war maanta ayuu jaanis leeyahay waa ka halkaa kusii beegan meeshaa yare kaabadda ama jiqinjiqista ahe aan gaadiidkeenna daba erinoo ku didinno gaadiidkaoo isariyanaya sidii wax inaga diday oo kale aan jiirhsiinno dabeetana aan ka tuurno jarka ilaahay baa ogeysiiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtii la socotayna waa u sheegay dabeetana halkoodii baa laga hortegay oo lagu joojiyey waa ka markaas ilaahay low hamuu bimaa lam yanaalu wax aanay gaari karaynin bay ku fikireen munaafiqiintu iyagoo khadka kuu rogrogaya kolba dhan axdaadta iyo dhacdooyinkaas waxaa ka mid ahaa masjidu diraar oo suuraddu ay ka warrami doonto masjidu diraar wuxuunu ka turjumayaa uun goodmulac munaafiqiintu ay lahaayeen oo ay soo geli jireen oo masjid ay ku sheegeen markuu nebigu si aanbabaxaya bay idhaahdeen kaalay noogu tuko noo soo fur xafladdii masaajidka furiddiisa kaalay ka qayb gal bay idhahdeen waa meel ay isugu yimaadaan gaalada waqooyiga iyo gaalada koonfurta iyo gaalada madiine jooga oo lagu kala warqaato oo basaasidu ay ka socoto bal iminka safar baanu ku jirnaa waa annagan sii soconee markaynu soo noqonno ha inoo ahaata buu nebiguhi caleyhi salaatu wasalaam madiine markuu xoogaa usoo jiraa waxyuu soo degay kolkaase aayaadkan oo dhan ilaahay soo dejiyey dee aad suuradda ku arki doonta inaanay meeshu masaajid ahayne bulidii jiirka ay tahay iyadoo ilaahay uu ka warramayo kadibna laba asxaabi buu diray soo dumiya buui intoo la dumiyaa lasoo gubay nimankiina ay kala carareen waa meeshii la doonayo in lagu qariyo abu camir alraahib almufsid ninkii markaa ka fakaday madiina taasina qisadu iyadoo faahfaahsan bay noo iman doontaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ma ahayn keliya markii uu sii socday mid ku jahaysanuun meesha laydhaa tabuuk laakiin wuxuu ku xisaabtamayay inuu xaadho oo uu safeeyo jidka uu sii marayo marka qabaa'il badan oo col ahaa ayuu halkaa qaarkoodna heshiis la qortay in cashuur ay bixiyaan oo maaragtay wixii islaami waaya ay nabadgelyo bixiyaan iyagana magan la siiyo qaarkood oo diidayna sida ninkii duumatuljandan la odhan jiray wuu weeraray khaalid ibnu waliid buu yihi xoogaa cola kaxayso afar boqoloo ninoo isagana ha lasoo qabto duumatuljandan ninkii la odhan jirayna waa tii lasoo qabto ereyadaa uu marayo si aan dee jidgoyn loogu gelin oo col xagga dambe aanu uga imanin sida caqliga iyo sharciguba keenayo xaggii ka dambaysa isaga iyo eh, tabuuk iyo madiine udhexaysa o dhan wuu safeeyey markaa kadib uu dagaalka bilaabay ilaahayna waa kusoo guuleeyey facaada cawdatan mubaaraka wuxuu soo noqday isagoo guulaystay oo ay soo dhoweynayaan dadkii madiine ku noolaa ee mu'miniinta ahaa oo ay qasidooyinkii tirinayaan habluhu marka ay tiriyeen kolkii ay kasoo uu nebigu ka imay maka dalaca albadru calayna min haniyati lwadaaci wajaba shukru calayna maa dacaa lilaahi daaci iyagoo ku faraxsan nabiga caleyhi salaatu wasalaam halkaa masaafadaa dheer waa lix boqol iyo siyaado kilomitr wey intaasoo la lugaynayo gaarigaaba lagu daalayaaba intaasoo la soconayo oo ilaahay uu kasoo nabadgeliyey dadkiina markaa waxay bilaabeen nimankii munaafiqiintaana intay soo jilba joogsadaan inay miciinsadaan wallaha yactadiruuna ilaykum idaa rajactum ilayhim qul laa tactadiruu lanumina lakum waxba ha cudurdaaranino ha dhaaranina idin rumaysan mayne ku dheh muuqaalka ay suuraddu bixinaysaa waa kaa weeye iyadoo nataa'ijka meesha ka muuqanayaana ay tahay dadku inay ahaayeen wakhti walba dad shacburahoo isku dhex jira saabiqii muqtasidkii munaafiqii waxaa kaloo meesha ka soo baxaya kifaaxan inuu iyo Eh, xaqan iyo baadilka sidaa inay u legdamayeen waqtina aanay kala nasanaynin eh, marba cidda mabda'eeda ka run sheegta ay gacanta sare yeelanayso waxyaabahaynu ka fahmayna waxaa ka mid a ah asxaabta nebi maxamed inay ahaayeen qarni qaaliya oo ilaahay u diyaariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagoo cadadkaa leh oo waxa soo hadhayba uu yaraa munaafiqa mooyaane ayay wakhtigaa raadka badan ee kulaylka badan colkiina waxaa loo bixiyay dagaalka jeyshul cusra waa dagaalkii cuslaa weeye ee adkaa xataa nabigu calayhi salaatu wasalaam dagaalada kale had iyo jeer marka u baxayo jihada wuu yara maldihi jiray kan toos buu u caddeeye halkaynu ku baxaynaa ama munaafiq war sii sheega ama sii sheegayna si aan dadku arrinku ula sahlanaanin war waa tabuuk buuhi halka lagu baxayaa waa tabuuka ogaada marka muuqaalka xaaladaasi ay lahayd iyo dagaalkaasi uu lahaa iyo sida aayaadku ay uga warramayaan waa taas weeye marka waxaynu isku dayi doonaa inaynu carabka ku fududayno laqbada iyo isasaarka aayaadka qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi low kaana hadduu noqon lahaa dagaalkaasi caradan qariiban bagaash dhow ama alaabo dhow qaniimad dhow haddii lasoo qaadanayo wa safaran qaasidan iyo safar gaaban la tabacuuka way ku raaci lahaayeen walaakin bacuudat waxaa ku fogaatay calayhim iyaga ashuqa masaafadii baa ku fogaatay eryadii la soconayay wasayaxlifuuna billaah munaafiqiintu ilaahay bay ku dhaaranayaan waxay leeyihiin law istaacnaa haddaanu dagaalka kari lahayn la kharajnaa macakum waanu idin raaci lahayn waanaanse karayn yuhlikuuna anfusahum nafahooday halaagayaan gaalnimay ku rideen iyo munaafiqnimo naar bay u badheedheen wallaahu yaclamu ilaahayna wuxuu og yahay innahum lakaadibuun inay beenaalayaal yihiin asraar baa ilahay uu sheegaya qur-aanka mucjisnimadiisay ka mid tahay annahu yucabir camaa fi damiir inuu ka warramayo inooga sheekaynaya quluubta addoommaha waxa ku sugan nidaam kale iyo war kaloo taa ka sheekaynayaa ma jiro quluubtii dadku ka warramaya haddii carad uu noqon lahaa caradku waa badeecad oo intoo la taga un layska soo qaadanayo amba qaatee qaado meeshu hadday to aayar lasoo dhufanayo safarkuna qaas doqon lahaa gaaban lahaa way ku raaci lahayn laakiin shuqadaa fog masaafaday ogyihiin intay jirto lawa yaqaanaa dalkaeh sidaa daraaddeed baa wala miciinsadeen haddaannu karayna maanaan kaa hadhnayn laakiin waanaan kari karayn dumarkiibaa sidana duruuftiibaa sidana dhaqaale ma jiro qofku wuxuuhadduu islaa qofku wax sheeg dee wax walba wuu sheegi karaa ilaahay baa sirtii fashiliye wuxuu hi nimankaasi naftoodiibay halaageen cudurkay doorteen waa cudur dilaaya yuhlikuuna anfusahum waa cudur naar ku waarinaya waa cudur gelinaya naara halka u hoosaysa ina almunaafiqiina fi darki lsfali min annaar cafa allaahu canka nebi maxamedow ilaahay waa kaa dhaafaye lima lahum maxaad nimanka ugu ogolaatay maxaad ugu fasaxday inay ka hadhaan dagaalka xataa yatabayana laka jeer ay kuu muuqdaan alladiina sadaquu kuwa runta sheegay wa taclama alkaadibiin kuwa beenaalayaasha ana ad ogaato laa yasta'dinuka fasax ku weydiisan maayaan aladiina yu'minuuna billahi walyowmi alaakhir mu'miniinta ilaahay iyo aakhiro rumaysani dagaal an yujaahiduu inay ku dagaalamaan biamwaalihim wa anfusihim maalkooda iyo naftooda inay ku dagaalamaan taa fasax kaa weydiisan maayaan wallaahu caliimun bilmuttaqiin ilaahay baa ogsoon oo aad ula socda kuwa ilaahay ka cabsanaya inamaa yastadinuk waxa fasax ku weydiisanaya ku odhanaya aan dagaalka ka hadhno aladiina kuwa laa yuuminuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro kuwaan rumaysnayn wartaabat quluubuhum qalbigooduna uu shakisan yahay fahum iyagu fii raybihim yataradaduun shakigoodaasay ku noqnoqonayaan waxbaa sidaa usoo haraaciyayo waa horiya dabadiid horena uma socdaan dibna uma socdaan yataradaduun munaafiqnimadaasay ku noqnoqonayaan cafa allaahu canka macnaha nabigu waa fasaxay calayhi salaatu wasalaam dee isagu wixii ay u sheegeen buu daahirkiisii rumaysto waa fasaxay kii cudurdaar sheegtay dee wad fasax baa tahay buu canka baa nabiga loo horraysiiyey waa hab cajiiba ah. macnaha canaanina waa ku jirtaa waxaana loo horraysiiyey lagaaba dhaafba laguma haysta imika laguma haysta ha ka naxe canaanta lagu canaananayo oo ilaahayba kaa saamax laakiin maxaad kuwan ugu ugu eh, ogolaatay inay ka hadhaan dagaalka jeeroo aad kala garatay ka runta sheegaya ka beenta sheegaya maa taariikhdiisii hore eegt maa tijaabo marisid canaantaasaa ku dhacday nebi marka jihaad loo baxaya marka dan guud la marka arin muhiima lahayo qof mu'minahoo iimaanlahoo ilaahay aakhiro rumaysan istiidaan samayn maaya buu lahay istiidaan macnaha waxa weye an yujaahidu biamwaalihim wa naftooda iyo maalkooda inay ku dagaalamaan qof iimaan iyo iyole rumayn ilaahay aakhira u rumaysanya kaasi fasax ku weydiisan maayo ku odhan maayo naftayda iyo maalkayga baan iskala joogaya ma dhacdo taas ee dadkii mu'miniinta ahaa iimaankoodu dhab ahaa waa kuwa ka ilmaynaya ee ka xun inay dagaalkan ka hadheen ee ele haiga reebin haiga reebina nebiga erga u diranaya midi nebiga erga wuxuu u diranaya aan ka hadho midna nabiga wuxuu baryayaa oo ka ilmaynaya aan raaco marka labadaasiibaa ilaahay dadkii u kala saaray inamaa marka kuwaa hore waxaa leeya wataclam wallaahu caliimun bil wallaahu caliimun bilmuttaqiin wallaahu yaclamu inahum lakaadibuun labadaasaa midna beentiisa wuu ogyahay midna taqwadiisa wuu asalkeedabana haddii lagudhaa shaygaa ilaahaybaa og ilaahay baa og dee ku xumaan ku ogaadayna ayaan darrayntaasaa ugu filan ku ammaaniyo wanaag ku ogaadayna khayr intaasaaba ugu filanba sidaa daraaddeed baa ilahay ui wallaahu yaclam wallaahu caliimun bilmuttaqiin inamaa yastadinu waxa fasax ku weydiista uun aladiina laa yuminuuna billaahi walyowmi alaakhir ilaahay aakhiro kuwaan rumaysnayn qofka aan liiska aakhiro ugu jirin aakhiro u diyaargaroobayba naftiisa iyo maalkiisaba ku bakhayla ee qalbigiisa uu shakisan yahay ee shakigiisaa ku jahwareeray yataraduun ku jahwareersan halkaa waxaad ka arkaysaa qofka muslimka ah qawiga ah danta guud aad buu qiimeeyaa masaalixda caamka ee ummaddu ay leedahay diintu ay leedahay had jeer wuu qiimeeyaa laakiin qofka bartiyaqaanka ah dee waxba uma kordhayaan bartiyaqaan bari uma korodho soomaad maqal macnaheedu waxa weeyaan qofku kol hadduu danguud meel iska dhigo masaalixda ummadda iyo masaalixda diinta wax horumaraha uu ka samaynayo kol hadaanay shaqadiisaba ahayn dee waa kan eeddu ay ku dhacday dadka muuminiintahay badbaadada ummadda badbaadada diinta iyo dacwadda iyo khayrka ayay u taagan yihin naf iyo maalba usoo baxeen kuwan kalena munaafiquna wuxuuhi tayda uun tayda uun munaafiqiintiibaa astaamahooda ilaahay uu tilmaamayaa caddaynaysa munaafiqnimadooda walow araadu lkhuruuj hadday dooni lahaayeen inay dagaalka u baxaan la acadduu lahu cuddatan la acadduu lahu waxay u diyaarsan lahaayeen cuddatan diyaargarow diyaargarow bay geli lahaayeen walaakin karihallaahu ilaahaybaa wuxuu nacay inbicaafahum bixitaankoodaba ilaahaybaa nacay fa habatahum wuu reebay waa kaa idinka habsaamiyey wa qiila waxaa lagu yidhi uqcuduu maca alqaacidiin iska fadhiya kuwa fadhiya la fadhiya maatida la fadhiya buu shaydaanno u waxyooday low kharajuu fiikum hadday munaafiqiintu idinla bixi lahaayeen idin raaci lahaayeen maa saaduukum idinmamay kordhiyeen ilaa khabaalan fasaad khadaalku waa kala tuur wala awdacuu way degdegi lahaayeen khilaalakum dhexdiinna dhexdiinnay guclayn lahaayeen maxay rabaan yabquunakum lfitna iyagoo idin ibtilaynaya oo idin kala eryaya wa fiikum waxa idinku jira haddaa asxaabta tihiin sammaacuuna lahum qaar ka dhagaysanaya waxay sheegayaan wallaahu caliimun biaalimiin dulmifalayaasha ilaahay baa yaqaano ogsoon intaasoo dhammu astaamihii munaafiqa wuxuu ilaahay inoogu sheegayaa ummadda dambe ha ka dheeraadaan waa cudureh haddii iminka dhakhaatiirtu intay warbaahinta ka hadlaan ay jeediyaan cudurkaasaa jira cudurkaasaa jira intuba waa cudurrada la kala qaada ee faafa ee ka feejignaada dadku iyagoo aroorta iska ilaalinayaad arkaysa ole war waa tii la sheego cudurkaasina wuu jiraa cudurkaasina wuu jiraa inaga ilaaliyo caruurta ka ilaaliyo dadka ka ilaaliya cudurradan baa ilaahay u tirinaya subxaana wa tacaala dad ay ku halaagsameen munaafiqu uu qaaday waana cudur baahi karo dee mar haddii layidhi wa fiikum sammaacuuna lahum qaar baa ka qaadanaya kol haddii layidhi asxaabtii nebiga oo layidhi asxaabtii waa cudurkaa munaafiqa waa ka qaadi kartaan ama waa ka dhegaysanaysaa kol hadii layd dad kalena maxaad umalaynaysa marka wuxuu ilaahay ugu sheegayaa ummadda cudurkan si looga feejignaado hadwalay joogaanba marka ilaahay wuxuu ihi hadday munaafiqiintu doonayaan bixitaan laa caduu lahu cudda diyaargarowbay dee u samayn lahaayeen oo waxaa layidhi col hortii ayaa la hub samaystaa ahaaka ahaaka fa ina man laa akhan lahu ka saacin ila alhayja biqayri silaaxi oo sideedaba qofku waxa uu ku talagalsan yahay dee agab buu u samaystaa cuddadana ilaahay baa faray waaciduu lahum ma min quwatin wa min ribaadi alkhayl ilaahay baa diyaargarowgana dadka faray munaafiqa calaamadiisii wuxuu ilaahay ka dhigay diyaargarow dadka ay dagaalamayaan hubku iskaga celin lahaa iyo agabkiisii iyo Eh, wixii u dhigmi lahaa mabahayaba dee cudurkani maaha dadka muslimiinta inuu ku dhaco hadday aaminaan ummadaha ku jahaysan iyaga ee dalkooda iyo dadkoodaba doonaya ama dee isriixa socda hadday iyagu iska aaminaan ummadii kalena tabaabusho samaysanayaan aan diinta islaamka dee kasoo horjeeda hadday tabaabusho samaysanayaan dadkii muslimiinta ahna ay iyagu guryahoodana iska dhisanayaan gaadiidkoodana iska wataan laamidoodana iska xadhanayaan furuudkoodana iska cunayaan oo wax diyaargarow agtooda uu yaalla aanu jirin kii diyaargaroobayna layidhi indhaha lagaa soo saaraya oo waa lagu haystaa dee waa kan ilaahay waa cudur ummado hore intuu ku dhaco cidhbahagooycidhbaha ayuu gooyey marka qofka shayga niyada ku haya jihaadka la idhaahdo tababar buu qaadanayaa hubkiisu diyaarsanaya milatarigiisu hagaajisanayaa ciidamadiisu tabaabushaynaya dadkiisa ayuu ku wacyigelinayaa haddii diintooda iyo dalkooda lasoo weeraray in isdifaacaan awoodda ugu horaysu taa ka dhigaya ilaahaybaaba wuxuu yidhi ilaahay wuxuu nacay imbicaafa imbicaafu waa bixidda inay kuwan idin raacaan ilaahay baa karaahaystay boo nacayba leannu xaqiiqadoodu ogyahay fa habatahu tabiitku waxa weye wuu habsaamiyey isagaa idinka reebay isaga ayaa idinka reebay shaydaanna iyaga wuu u waxyooday oo wuxuu yihi uqcuduu maca alqaacidiin kuwa fadhiya la fadhiista haddii lagu idhaahdo maatidii caruurta iskala fadhi iyadoo la baxaya ninka lagu idhaahda adigu dumarkiiyo caruurta dumarkiiyo caruurta nin sii noqo adugu oo iskala sii joog halka ah macnaheedu waxa uqcuduu maca alqaacidiin waxa uu ku qoran yahay liiska liita kaas alla waabuu ka warramayoo ilaahay wuxuu ogyahay waxa dhacay iyo waxa dhici doona wixii dhacay iyo waxa dhici doona iyo wixii aan dhicinba wixii aan dhicin yaclamu lmumkinaat walmustaxiilaat wixii aan dhicinba hadduu dhici lahaa siduu u dhici lahaa buu yaqaanaa oo ogsoon yahay lidaalik buu kuwii aakhira tegey ee soo cawdee yidhi ilaahayow adduunyada nagu celi haddii la soo celin lahaa waxay samayn lahaayeen buu sheegay oo wuxuu yidhi walow rudduu la caaduu limaa nuhuu canh haddii intuu aakhiro laga soo celiyo kuwan cabanaya ifka lagu soo celin lahaa halkii unbay gaalnimadii ka wadi lahayn nimankan munaafiqiintana wuxuu yidhi low kharajuu fiikum hadday idinba raaci lahaayeen maa zaaduukum ilaa khabaalan khabaal bay idiin kordhin lahay khabaalku waxa weye fasaad dadkoo diintooda laga fasahaadiyo oo wada jirkooda laga fasahaadiyo oo dagaalkooda iyo ciidankooda laga fasahaadiyo waa khabaalku ah awdaca bimacnaa asraca walaa awdacuu khilaalakum iyagoo degdegaya arki lahaydeen dhexdiina khilaalku waa dhexdiina nimankiioo guclaynayo ordaya kanay warka qaadayaan oo ka kale u geynayaan oo ka kale u sheegayaan fitna idinka doonayaan fitna fitna waxaa la ydhaha dadka muslimiintaoo madaxa isla dhaca oo halkii ay dhan u wada jeedeen iyaguun iska soo horjeestada iyadoo colka nebigu kolonyaysanya uu socdo ayaa laba addoon isku yara dhaceen dee in la kala qabtoo la kala dhaqaajiyo midiba shaqadiisa doontaaba doontaabahe laba qofoo shaqaalaah labadiibay ka faa'idaysteenoo waxay idhaahdeen miyay sameeyeen waqad facaluu munaafiqii baa ibnu ubay la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahy maxamed kooxdiisi ma maanta feerjilib iyo laad idinla dhace taa waan garanayni wallaahi haddii madiine lagu noqdo ka sharafta leh wuxuu ka saari doonaa ka dulaysan la yuqhrijanna alcasu minha aladal waa ka aayaadka ilaahay kusoo dejinaya subxaana wa tacaala waxaa iska macruuf ahayd nebigo asxaabta dhex taagan munaafiqiintu intay wax ku afuufaan sida shaydaanka in dadkii oo jahaysanoo karaya un qaarkood la arkayo oo ku sigtayba inay dagaalamaan oo qabyaaladaay ku dagaalamaan wa fiikum samaacuuna lahum qaar baa idinka mida iyaga dhagaysanaya oo tol moodaya oo mu'min moodaya oo sawkii odaygu caynkaa yidhi odhanaya waa khatarta qur-aanku waxyaaba uga digaya waxaa ka mid a sirta halkan ilaahay uu ku sheegay wa fiikum samaacuuna lahum marka had iyo jeer kol haddii layidha asxaabtii nebigaaba qaarkood ay suuragal ahayd munaafiqu inuu waxu sheegi karo dee ummadda kale maxaad u malaynaysa nimankani waa niman afmishaarayna waa nin xad soo xidhaya aanu jirin qofka muminka ay markuu wax sheegayo wixii runa buu ku dadaalaa wixii xalaala buu ku dadaalaa wixii waaqicee dhacay buu ku dadaalaa laakiin qof wadaduu doonaba maraya siduu doonaba wuxu sheegaya dee dadka kolba furuhu ku istaari karo ma buu ku istaaraya mar wuxuu odhanaya reer hebela daatiin mar wuxuu odhanaya waa lagu dhacay mar wuxuu odhanaya waa hebel baa ka dambeeya mar waxanaa soo socda marba luqadu wax ugu sheegaba dariiqada uu istaaray wuu yaqaano wallahu calimu baalimiin laqad ibtaqow buu ilahay yidhi way dooneen alfitnata min qablu fitnay hore u dooneen wa qallabuu laka waxay kuu rogrogeen al umuura arrimaha xataa jaaa alxaqu jeeruu qur-aanku yimi wa dahara amrullaah ilaahay diintiisiina ay daahir noqotay xoogaysatay wahum kaarihuuna iyagoo nacaya wa minhum munaafiqiinta waxa ka mida buu ilahay yidhi aan kuu sheegay nebi maxamedowe man yaquulu mid odhanaya idan lii ifasax oo iska sii kaydaayo dagaalka yaan raaci walaa taftinnii ha i ibtilaynin ibtilada iga ilaali alaa hooyaay buu ilaha yidhi filfitnati saqatuu fitnadii iyo balaadii ugu weynayd bay ku dhaceen wa inna jahannama naarta la yidhaahdaa la muxiidatun bilkaafiriin gaalada gaadh bay ka qabanaysaa naartu way koobto bartankay ugu jiraan nimankani fitnadanaan idiin sheegay baa ilaahay ugu horay u galeenba asxaabtay kala jabiyeen way isku direen dadka wixii dhib yimaada iyo wixii naxli soo toosa ee ummadda hore usoo dhex maray iyagaa sababu ahaa waatan aynu kasoo warramaynay iyagoo isku dayay nebi maxamed inay dilaanba calayhi salaatu wasalaam waqallabuu lakal umuura arrimaha la rogrogay habeenkiibaa loo fikiray habeenkiibaa loo fadhiistay war maxaynu ka yeelaa war maxaynu idhahnaa war maxaynu fulinaa qallabuu lakal umuur waa qorshaynta habeenkii la isla eegayo markuu nabigu madiine imanayay iyo markuu yimi marna say uga joojin lahaayeen bay ka fikirayeen marna say uga saari lahaayeen ilaa xaqiina uu yimi arrinkii ilaahayna wadahara amrullah oo arkeen nebigii oo koru sii socda isagii asxaabtiisu islaamkiina xoogaysanayuu ballaahanayo iyagoo nacaya walow kariha alkaafiruun walow kariha almushrikuun waxaa ka mida wa minhum wa baa bilaabmaysa waxaa ka mida suurada cale ee lmuqashqisha wa suurat lfaadixa waa suuradii fadeexadaynaysay cadowga ilaahay waxaa ka mid odhanaya ii idanoo iska kaydaa oo ha ifitnaynin waa ninkii jadubnu qays la odhanayay buu nebigu markuu kasii ambabaxaya madiinuu ka googoosanayay ayuu la hadloo wuxuuhi hallaka fii jallaadi banil asfar war nimankii reer yurub baa lagu duulayaae dee maad ka qayb qaadatid dagaalkooda markaa wuxuu idhi xagga dumarka ayaan maaragtay yaa rasuulallaahi awa ta'danu lii walaa taftinii fawallaahi laqad carafa qowmii maa rajulun ashadda cajaban binnisaa'i minii wa innii akhshaa in ra'aytu nisaa'a bani lasfar allaa asbara canhunna tolkaygu way yaqaanaa nin xagga dumarka ku yara ba-an inaan ah noocaa marka aan arka halkaa joogana waxaan ka yaabayaa inaan naftayda kaba xejin waayo tu adoona iyo tu laqaba iyo mid kale toona marka waxaa laga yaabaaba meeshii inaan dembi ku dhaco waa xaaraami sheeganaya inuu xalaal miiranayo munaafiqiinta astaamahooda waxaa ka mid a ah, isagoo mufsida ayuu muslix sheeganaya isagoo xaaraan ku jira ayuu inuu xalaal miiranayo mutawaric yahay ayuu sheeganayaa waa cudurrada nimankan ku dhacay ilaahay baa tilmaamo wuxuu idhi fitnadii waabay ku dhaceen alaa filfitnati saqatuu fitnadii diinta fitnadii caqiidada fitnadii munaafiqnimada ku jiraada gaalnimada iyo sinada yamaaweyn bal ka soo qaadba inuu ku dhaco oo tuu iminka ku jiraa ka weynba oo kufri ah kufriga uu iminka ku jiro ayaa sinada uu sheegayaa ka weyn fitnadiiba way ku jiraa naarna ehel buu u yahay marka ku ogow munaafiqa wuu isu kaa sharxayaa wuu isu kaa macaanaynayaa isagoo qof liita ah astaamii munaafiqa mid kale haddana ilaaha uu sheego wuxuuhi in tusibka xasanatun tasu'hum hadday ku asiibtood hesho xasana wanaag tasu'hum iyaga way xumaynaysaa wa in tusibka musiiba hadday balaaya kugu habsato yaquulu waxay odhanayaan munaafiqiintu qad akhadnaa waanu qaadanay amranaa go-aanka min qabl horaanu qaadanay sawtaan go-aanka hore u qaadanay wayatawallow way kaasii jeesanayaan wahum farixuun iyagoo ku faraxsan muslimiinta dhibaatada soo gaadhay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow lan yusiibanaa annaga naguma dhacaya haddaan muslimiinta nahay ilaa maa kataba allaahu lanaa ilaahay wuxuu noo qorunbaa nagu dhacaya huwa mowlaana ilaahayaga ayaa hiiliyahayaga ah wa cala allah rabbi un falyatawakal ilmu'minuun muminiintu ha tala saarteen oo arrinkooda ha u dhiibteen munaafiqu waxaa ka mid ah astaantiisa islaamka jabkiisa iyana ku farxaa islaamka guushiisana wuu ka naxaa dadka muslimiintu magaca la sheeganayu meel kula noolyahay arax jabkoodu ku farxaya iyo ka adkaanta cadowgu ka adkaado guushoodana uu ka naxayaa wuxuu leeyahay armay bidhaantaadu muuqataa oo dhabarka lagu soo qabtaayoo lagu arkaa marka arrin aada u khatar badan weey dad muslimiin ahoo cadow ka adkaaday mid dhow iyo mid dheerba inuu qofku ku farxo waxyaabaha ilaahay uu ku cuqubeeyana waa ka mid sida taariikhda dadka muslimiinta haddaad akhrido ummad kastaoo ama qayb kastoo muslimiinta ka mid ahoo kuwo dhibaata ay ku dhacdo walaalahooda ah ku farxa waxa macruuf ahayd kolkaa taariikhdii tataarka iyo tii andalus iyo tii saliibiyiinta iyo dib ugu noqoto musiibadaa ilaahay iyagana uu ku sallidi jiray musiibadaasi waa nabsi dhaca buu ahaan jiray marka qofka walaalkaa ahee ee muslimkaa xataa hadduu doono dhibaato iyo fitno badima idinka ha idin dhex marto ay isdisheen oo iscolaadsateen laakiin balaayo ka weynun weeye taasi ka isaga ka adkaada adna wuu kugu jahaysanay wuu kugu jahaysanayo dee wankii caddaa iyo kii madoobaabaa tihiin sidaa daraaddeed inuu qofku ka naxo oo uu ka murugoodo oo u duceeyo oo wixii ku tari kara mooyaane kuwiirsigu aad iyo aad bay u khatar badantahy kuwiirsigu walaa tusmit biya alacdaa waa dareenka cadowga weeye laakiin dareenka qofka muminka maaha munaafiqu xaaladiisu waa nooca marka yay dhicin dadka muslimiinta ah hadday yihiin qabaa'il iyo hadday yihiin qaybaba inay isku wiirsadaan waa arrin aada u khatar badan weeye ilaahay balaayadaa ka dulqaad anigana annagana hana soo gaadhsiinin iyo taageero wixii uu kari karo qofka ayaa la gudban saasaa ilahay uu ku tilmaamay waxay leeyihiin qad akhadnaa marka hore xasana hadaad hesha xasana guul baa la gaadhay qaniimad baa la helay dal baa la xoreeyey islaam baa faafay wayna xayaan tasuhum way xumaynaysaa muruga ayay isu baxayaan hadday musiiba kugu dhacdana waxay leeyihiin qad ahadnaa amranaa min qabl qad akhadnaa amranaa min qabl go-aanka iyaga horeaanu u qaadanay ragiskuma jiree eh, waataanu tashanay waannu arkaynay inaanu dagaal ahayno dabisku tuurnimo u yahay marka anagu kolkaa waanu kasoo hadhnay saa daraadeed qadka iyagu istraatiiji buu ahaa marka alxamdu lilaahi bay leeyihin halkaasay taagayihin wahum farixuuna dee maxay kale sheegaysaa wahum farixuun way faraxsan waxay ku faraxsan yihiin dadka muslimiinta ee laga adkaaday waxaad u sheegtaa wixii dhacaaba inuu qadar yahay ilaahayna kii lagu khaldanaadaba eh wax waliba waa qadar marka qadarka u dariisho qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allaahu lanaa huwa mowlaana looma daliishanayo gafay dadka muslimiinta galaan laakiin musiibada cadow ka timaadaa waxa weeye wax qadaranoo ummadda kolleyba wax lagu tusaye waxa laga bixi karaa wa cala allaahi falyatawakal ilmu'minuun iba ilaahay tala saarta muminiin waaya waxaa haddaba la barayaa sunnada ilaahay iyo soo jireenka adduunyadan dhaca ee jira had iyo jeer haddii gaalada laga adkaadiyo haddii muslimka laga adkaado way kala duwan yihin muslimku waxa weeye labadaydaba isaga xaalkiisu waa labadaydaba labadaydaba waxaynu uga jeednaa haddii uu adkaadana wuu horu maray haddii laga adkaadana wuu horumaray labadaba isagu oo adduunyo iyo aakhiro dhan walba wuu ka horumaraya laakiin ka gaalka ahay isagu ma laha qaciidada ah labadaydaba haddii uu adkaado waa laga yaabaa maalmo inuu sii warwareego laakiin haddii laga adkaado horeybuu naarta ka gelaya tanna waa lagu qancinayaa munaafiqiio waa loo sheegayaayo waxa muuminku uu leeyahay baanu munaafiq iyo gaalku lahayn saa daraaddeed baa dareenkiisu uu leexsan yahay qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow hal tarabasuuna binaa annaga miyaa nala sugaysaan haddaad tihiin munaafiqiinta ilaa ixda alxusnayayni laba wanaag badan midkood uunbaa annaga nala sugaysa oo ama ah guul ama ah inaannu shahiidno wa naxnu natarabasu bikum annagu waxaanu idinla sugaynaa gaalada haddaad tihiin an yusiibakum ullahu inuu ilaahay idinku rido bicadaabin min cindi cadaab agtiisa ka yimi aw biaydiina ama gacmaha iyagaba nalaydinku cadaabo oo aanu gawda idinka saarno fatarabasuu inaa macakum mutarabisuun suga waa idinla sugaynaa waxa dhaca qul waxaa tidhaa anfiquu bixiya dawcan idinkoo doortay wax aw karhan ama diidanba lan yutaqabala minkum laydinka aqbali maayo waxa bixisaan haddaa munaafiq tihiin sababtu waxa weeye innakum kuntum qowman faasiqiin dad ilaahay ka fogaaday baati wamaa manacahu ma diidin buu laha yidhi an tuqbala minhum nafaqaatuhum in nafaqadoodiiyo waxay bixinayaan laga aqbalo ma diidin ilaa annahum iyagaa waxay noqdeen kafaruu billaahi wa birasuulih ilaahay iyo rasuulkiisiiba way ka gaaroobeen maxaa lagaga aqbalay markaa walaa ya'tuuna salaa salaada ma yimaadaan munaafiqiintu ilaa wahum kusaala iyaga oo cagajiida oo tacbaana ayay salaada yimaadaan walaa yunfiquuna munaafiqiintu waxma bixiyaan ilaa wahum kaarihuun iyaga oo kahanay oo diidan oo diiqadaysan ayay hooya oo ku go-a arrinkoodu waxbixintooda waa macalkaraahiya saasaa ilaahay u sawiraya subxaana watacaala asalkeedaba nin ilaahay qalbigan yar iyo maskaxdan iyo waxaanoo dhan abuuray cid uu ka warbixinayaa libdhi kari mayso libdhi kari mayso horay uga mahmeen soomaalidu waxay idhaahdeen isha dabana uunka arkaya uurka dabana ilaahaybaa arkaya ha dee ka isku qabtay inagu waynu arkaynaa inuu wax ka sii yihiin laakiin ka uurka isku qabtay inoo dabay dee ilaahay baa inoo sheegaya subxaana watacaala iyo asraartiisa waxaa annaga nala sugtaan ixda alxusnayeyn sidaa daraaddeed ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka mujaahidka ilaahay wuxuu u ballan qaaday laba mid midun inuu cadowga ka adkaadu guulaysto oo nasrigu hela iyo cisi iyo sharaf adduunyo iyo inuu dhinto oo uu shahiidu horay jannada ka galo waaba labadaasu labadaydaba weye dhanna kuma qadaya isagu waa ixdal xusnaye annagu laakiin waxaanu idinla sugaynaa cadaab ilaahay uu idinku ridayo min cindi ama gacmaha iyaguba idinku cadaabaya oo waa idinka adkaanayna haddii iyagii laga adkaado gacmii ku cadaaban yihiin hadii ay dhintaanna ilaahay cadaabkiisiiba gelaya mar walba waa cadaab waa faariq kabiira waa hadaf weynoo ay ku kala duwan yihiin labada qofe dagaalamaya oo qofkani qaanacaad weyn buu ku qabaa kol haddii halkani ay tahay meeshii ugu habboonaydee bahasha nafa hadday soo socotay halkii ugu habboonaydee la dhigi lahaa kol hadday tan tahay waa qanacsan yahay wuxuu leeyahy bahashu marunbay bixi lahayde dee meeshani waa meesheedii maxaaba adu joojinba haddii ilaahay qadaray waa halkii u haboonayd waa qanacsan yahay kan kalena waa cagataallaynaya suga anaguna waa idinla sugaynaa waxbixintii baa ilaahay u ka hadlay waxbixintii ama dawcan ha u bixiyeen dawcu waa iyagoo aqbalaya karhantuna waa iyadoo la dirqiyayo lan yutaqabala minkum anfiquu dawcan aw karhan lan yutaqabala minkum ama ogolaada ama diida oo waxa bixisaan lama aqbalayo faasiqiin baatiin halka dambena iimaanlaawayaalbaa ilaahay ku tilmaamay iimaanlaawe isla markaana faasiqah dee maxaa lagaga aqbalay wuu sababeeyey ilaahay haddaad isweydiin lahayd ood odhan lahayd or qofkan waxbaabu bixiyo talo maxaa loogu diiday talow waxbaabu bixiyo maalkiisiibu wax ka quudhae sababtii lalahaa wax bixiya talow maxaa looga aqbali waaye dee ilaahay wuu kuu sheego wuxuu kuuhi innakum kuntum qowman faasiqiin waxaa labaaduu yihi wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatu ma diidin in la aqbalo nafaqadoodii ilaa annahum waxaa diiday inay noqdeen nafaqadii in laga aqbalay iyo waxbixintii waxa diiday iyagiibaa waxay noqdeen kafaruu billaahi wa birasuulih bal kaafir kaafir maxaa wax loogu maxaa wax loogu qori doonaa aayaddu qaacidada caddayse waxa weeye shay kasta oo biriya iyo camal kasta oo tabaruca iyo samafal kastaoo qofku ifkanuu bixiya hadduu iimaan waayo waxba kama jiraan weye wuu kala daatay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan manhuura waxaa laga dhigay dambas la afuufay oo kale dambas dabayliqaaday maxaa kasoo hadhay mar haddii uu yahay waxaas waxaan iimaan qofkaas samafal kastoo badanba ha sameey kol hadaan imaan jirin halkaasu maray astaanta munaafiqa waxaa ka mid a eega oo walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala salaada iyagoo caajisa yimaadaan walaa yunfiquuna ilaa wahum kaarihuun cadiyadana waxay bixiyaan iyagoo karaahaysanaya bal cudurkan iska ilaali cudurkan inuu inagu dhaco waana iska baadhaa oo asalkeedaba qofku markuu caafimaad qabo cunadiisa iyo camalkiisaba abateed buu helaa hadduu wax cunayana abateed buu hayaa haddii uu camal qabanayana wuu ku faraxsan yahay laakiin hadduu cudur qabo uu xanuunsanayo cunaduna uma dhadhanto camalkana nashaado iyo firfircoonaan kuma qaban karo hebel wuu xanuunsanayaa cunnada qaybtaa ma cunayo waxna ma cuni karayo hebel wuu xanuunsanayaa shaqadiisii ma soo qaban karayo nimankii cudurkana haya qofka muminka ah caafimaad qabaa cibaadadu dhanmay u leedahay markuu deeqda bixinayo wuxuu dareemaya inuu isagu danaysanayo dabeetana wuu degdegayaa firfircaanaan buu leeyahy laakiin xanuun aad u khatar badanoo dilaayahoo laabta ugu jira ayaa kan hayo nifaaq la yidhaahdo kaasaa dhadhan ugu samayn waayo salaadii iyo manaa cibaadadii iyo cadiyadii uu bixin lahaa labadiiba wax dhadhana uma samaynaya dabeetana hareeruhunbuu eegayaa oo marka la arkayana wuu soo daahirayaa salaadii marka kalena wuu iska libdhayaa waxbixintiina haddii saa loo bixiya isna wuu ku darayaa si aan loo soo eegin haddii kalena wuu iska haysanaya sidaasaa ilaahay subxaana wa tacaala nimanka asraartooda iyo acmaashooda ayuu ifka usoo dhigay ummadaha dambe caalamka imanaya iyo islaamka dambe si uu uga feejignaado cudurkan qofku ku dhici lahaana isaga ilaaliyo ka uu hayana looga feejignaado allahu subxaana wa tacala